bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lixaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin wsala allahu calaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية الله سبحانه وتعالى آيادا إلهي كوروريي الرماء آدو واوين iyo qawaacid aada u xeel dheer iyo caqiido toosan oo mustaqiim ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amray mu'miniinta marka hore inay qaabilaan jihada uu ka xigay beyt lmaqdes aba muqadas dabadeeta wuxuu u soo jeediyey xagga kacbada inay qaabilaan buu haddana ilaahay uu faray amarkaa dambe ayaa wuxuu noqday wax ku cuslaaday qaar badan oo ahlulkitaabka ka mid ahaa iyo muslimiinta qaarkoodba markaasaa ilaahay uu soo dejiyey aayaddan isagoo caddaynaya xikmadda arrintaa ku jirtay xikmadda arrintaa ku jirtay oo ah in ilaahay la adeeco subxaanahu wa tacaala oo awaamirtiisa la qaato iyo halka ilaahay uu amro dadkuba inay qaabilaan ilaahay shareecadiisana sidaa lagu raaco kaas ayaa ah sabafalid iyo allaka cabsi iyo iimaan dhammaystiran alle wuxuu yidhi laysa ma ahaanin albira wanaagga wanaag samayntu may ahaanin marka albir waxaa la yidhahdaa waa magac koobaya wax kastoo wanaagsan laysa albira wanaaggu ma ahaanin an tuwalluu inaad u jeedisaan wujuuhakum wejiyadiina inaad u jeedisaan ma ahan qibala almashriqi xagga qorax ka soo baxa qibala almashriq qorax ka soo bax xaggeeda iyo walmaqribi wa qibala almaqrib iyo qorax udha xaggeeda inaad u jeedisaan ma ahaanin walaakina ha yeeshe e albira wanaaggo amba samalfad biru man mudaaf baa la qadaraya si ismiga iyo khabarku ay isu daboolaan tadaabuq wax la yidhaahdo walaakina ha yeeshee albira wanaaggu amba samafaliddu biru man mid samafaliddii weeye biru man mid samafaliddii weeye aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey si kalayna odhan karin walaakinna ha yeeshee albira ay dalbiri ka samafalka u saaxiibka ahi man qof weeye si kale walaakina ha yeeshee albira ay albaara qofka samafalay ee wanaagga sameeyey man mid weeye aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi maalinta rumeeyey alaakhiri dambe waalmalaa'ika malaa'igtana rumeeyey waalkitaaba ilaahay kutubtiisana rumeeyey oo ismuljinsi yacni dhammaan kutubtuu ilaahay soo dejiyey oo dhan xaqnimadooda iyo rusushuu ku soo dejiyey bay rumeeyey wa aataa bixiyey almaala maalkiisana bixiyey calaa xubbih waannabiyiina rumeeyey ambiyada ilaahayna rumeeyey subxaanahu wa tacaala wa aataa bixiyey almaala maalkana bixiyey calaa xubbihi ay maca xubbihi jeclaanta uu jecel yahay iyadooy weheliso oo maa xubbihi damiirkaasi wuxuu noqonayaa qofku wax bixiyey wa aataa bixiyey almaala bixiyey calaa xubbihi jeclaanta uu jecel yahay maalkiisa xaaluu ku sugan yahay oo qofku marka ay sadaqadiisu ugu fadliga badan tahay waa marka uu fayow yahay an tusadiqa wa anta saxiixun shaxiixun ta'mulu alghinaa wa takhsha alfaqra xaaladdaa uu qofku uu fayow yahay maalkiisa uu aada u jecel yahay ma arkaysa oo markaa damiirka waxaynu u celinay isaga wanaaguba wuxuu yahay qofku inuu bixiyo wuxuu jecel yahay calaa xubbih oo aataa siiyey almaala maalkiisana siiyey calaa xubbihi jeclaanuu jecel yahay maalkiisa xaal uu ku sugan yahay dawilqurbaa siiyey dawilqurbaa ay dawilqaraaba qaraabada kuwa u saaxiibka a ah siiyey walyataamaa agoontana siiyey waalmasaakiina masaakiintana siiyey wabna asabiil socotadana siiyey macnaa sidii qofkan waddadu waxay dhashay oo kale laga dhigay wabna asabiil socotadana siiyey qofka musaafirka ah wasaa'iliina kuwa baryootamayana ee dawarsanayana siiyey wa fi riqaabi ay wa fii takhliisi riqaab luqunta amba luqooraha furashadoodana ku bixiyey wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi qoorta xoraynteedana ku bixiyey alriqaab waa jamcu raqaba oo hadday tahay xorayn u baahan xornimada kala qayb qaatay haddii maaragtay asiir uu yahay furtay wa fi riqaabi ay wa fii fakki riqaab qooraha xorayntoodana ku bixiyey wa aqaama oogay assalaa salaadana oogay oo saxay toosiyey wa aataa bixiyey azakaa sakadana bixiyey walmuufuuna ma arkaysaa craabta sida u dhigantay wa hum ayaga kuwaasi almuufuuna kuwa oofiyo weeye bicahadihim axdigooda kuwa oofiyo weeye idaa caahaduu markay axdi galaan markay cahdi tamaan kuwa oofiyo weeye walmuufuuna ay wahum ayagu almuufuuna kuwa oofiyo weeye bicahdihim axdiyadooda idaa caahaduu marka ay axdi galaan marka ay cahdtamaan kuwa oofiya weeye waalsaabiriin waxaa lagu nasbiyey waxay madxi yidhaahdaan oo daruuri maaha ficilka amdaxu inaad qadarto aya ficli baad qadaraysaa munaasib ah waalsaabiriin acni waxaan u jeedaa alsaabiriina kuwa ku sabra fi lba'saa faqriga amba wa amdaxu waxaan ammaani alsaabiriina kuwa sabra aw akusu waxaan ka khasisayaa alsaabiriin kuwa ku sabra fi lba'saa faqriga iyo wadaraa tawsta amba cudurada fi lba'saa faqriga iyo saboolnimada kuwa ku sabra iyo wadaraa dhibaatada macnaha cudurka iyo xanuunada kuwa ku sabra baan ammaanaya baa laysaa kuwa sabra wa xiina alba'si dagaalka xilligiisana sabra wa xiina alba'si wakhtiga dagaalka dheh wa xiina alba'si dagaalka xilligiisana sabra waan khalkhalin ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye sadaquu ku run sheegay macnaha iimaankooda sadaquu waa kuwa ku run sheegay iimaankooda sifaadka sidaa yimi ay sadaquu fii iimaanihim macnaha waxa weeye nimankani waxay ku xaqiijiyeen iimaankii qalbiga ahaa ayaa waxay ku xaqiijiyeen bilaqwaali waalafcaal ayay ku xaqiijiyeen wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almuttaquun kuwa alla ka baqa iyaga un weeye amba almuttaquuna waa kuwa dhowrsada ee iska ilaaliya ilaahay wuxuu xarimay lana yimaada ilaahay daacaadkiisa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo yaa ayuha kuwiinan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow kutiba waxaa lagu waajibiyey calaykum korkiinna alqisaas qisaas baa laydinku waajibiyey macnaha in qisaastii la ogo fi lqatlaa ay bisababi alqatlaa kuwa la laayay daraaddood baa laydinku waajibiyey kutiba waxaa lagu waajibiyey calaykum korkiinna xaal ay ahaatay alqisaas simid ayaa laydinku waajibiyey qisaas fi lqatla ay bisababi alqatla kuwa la laayay daraaddood kuwa la laayay daraaddood baa laydinku waajibiyey oo markaa fiidani waa sababiya sida xadiiskii hirada waa garanaysaan ma og tahay haweeney baa naarta waxay ku gashay fii hiratin xabasatha ay bisababi hira ayay ka dhigantay marka fiidani sababiya ayaa la yidhaahdaa wey alxuru qofka xorta ah yuqtal waxaa loo dilayaa bilxuri ka xorta ah waalcabdu addoonkiina waxaa loo dili bilcabdi addoonka uu dilay baa loo dilay waalunhaa haweenaydana waxaa loo yuqtalu waxaa loo dilaya bilunhaa haweenayda kalaa loo dilaya aayaddani ijmaal baa ku jira laakiin waxaa lagu bayaamiyey aayadda kale ee lagu tilmaamay nafta in naf loo dilayo fii suurati lmaa'ida ana anafsa biاnnafsi markaa kuwan ayaa laysu dilayaa waxay aayaddu ka hadlaysaa nouca oo isdila waa qatlu nawc qof xoro qof xoro dilay addoon addoon dilay haweenay haweenay dishay taasaa laga hadlay macnaha haddii qofkii xortaa addoon uu dilo qofkii xorta ahaa ee labka ahaa hadduu haweenay dilo maxaa dhacaya abu xaniifa de wuxuu ku tegay qofka xorta ah in loo dilayo bilcabdi licumuumi aayati lmaa'ida ayaa loo ayuu daliishaday waxaa kaloo de jira xadiiskii yahuudiga rasuulku u dilayey waliidada ama jaariyada u dilayey baa jirta waxaa kaloo jira maaragtay in rajulka isaga loo dilayo haweenayda sida jumhuur alculamaa ay qabaan xasan iyo cadaa iyuunbaa ku khilaafsan iyo ma arkaysa sidoo kale hadday kooxi disho qof keliya oo madhab a'immatu alarbaca iyo jumhuur waxay qabaan in kooxi hadday qof keliya disho kooxdaba loo dilayo iyagoo daliishanaya xadiiskii maaragtay cumar arkaysaa ee ku saabsanaa reer sancaa ma arkaysaa wakhtigiisiina lama sheegin baa la yidhaahdaa cid saxaabada oo ku khilaaftay lama sheegin adugu riwaaya way jirtaa imaam axmed laga wariyo oo iyadu tilmaamaysa inaan jamaca amba kooxda loo dilay nin waaxidka oo walaa wuxuu leeyase walaa yuqtalu binnafsi ilaa nafsun waaxida laakiin waa qowl waa riwaaya laba riwaayo ku leeya baad moodaa qadiyatan tadadigna waxaa loo dilayaa hadday disho biluntha noocyada laga hadlayaa laakiin dee adilada kale ayaa naftii naf loo dilayo ma arkaysaa daliila u ah faman qofka haddaba cufiya loo dhaafo lahu isaga min akhiihi xagga walaalkiisuu dilay qofka looga dhaafo shay wax uun marka waa qofkii wax dilay amaba qofku ayuu dilina dhaawac gaadhsiiyey haddii qofku dhaawaca uu gaadhsiiyey qisaasitiiba uu ka daayuu diyo doono amaba dadkii qofka laga diliyey weliyudamkii macnaa ciddii dhiigga lahayd qofkii intay qisaastii ay ka dayso ay doonto inay diyo qaadato ila khiyaar ba u leeyihin mogti oo dadka waxaad aragtaa iyagoo inta badan ku hadaaqa qofkii qof dilaaba waa in la dila ma arkaysa go-aanka qofka laga dilay qofka dhintay ayuunbaa gaadhi karaya marka faman cufiya lahu damiirkana wuxuu noqonayaa qaatilkii weeye waxaa kale aayaddu daliilu tahay qofku hadduu dil geysto waa kabiira min alkabaa'ir walaalkii muslima uu dilo dilkaasi inaanay jaraynin walaaltinimadii iimaanka ee ka dhexaysay idan dee markaa inaan macaasi kabaa'irta lagu kufriyaynin ayay daliil u tahay khilaafan lilkhawaarij faman cufiya qofka loo dhaafo faman cufiya qofka loo saamaxo lahu isaga min akhiihi xagga walaalkii waa kii dhintay weeye min akhiihi walaalkii xaggiisa qofka looga dhaafo shay ee qisaastii laga daaye diyada laga doono fa calayhi ka wax cafiyey korkiisa waxa ah khabarkaa qadar fa calayhi qofkii dhiigga lahaa ee wax saamaxay dushiisa waxa ah itibaacun raacid bilmacruuf si wanaagsan kii wax dilay uu raacu diyada uga doonto wa cala alqaatili kii wax dilay dushiisana waxa ah adaa bixin baa ah adaaun bixin baa ah adaa-un bixin baa ah amba gudid baa ah ilayhi ka wax saamaxay uu u gudo oo diyada u siiyo biixsaan si wanaagsanna u siiyo fa calayhi ka wax saamaxay ee dhiigga lahaa korkiisa waxa ah itibaacun raacid kii wax ka dilay uu ugu raaco bilmacruufi si wanaagsan wa cala alqaatili kii wax dilay ee dilka laga daayey ama qisaas aan dilba gaadhsiisnayn diyada looga baydhay ee qisaasta laga daayay adaa-un baa ah bixin baa ah ilayhi ka wax saamaxay uu u gudo biixsaan si wanaagsan uu ugu gudo daalika kaasi cafigaa qisaasta layska saamaxo ilaahay ogolaaday takfiif fududayn weeye daalika kaasi kaagaasi saamaxaadda iyo cafigaasi qisaasi karididaasi takfiif fududayn weeye oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fududayntaasoo min rabbikum oo ilaahay baa shareecada islaamka ku jideeyey qofku haddii uu qisaasta daayo inuu diyo uga baydhi karo bale diyada inuu iska dayn karo wa raxma raxmad weeye ee faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika intaa dabadeed intii diyada la kala qaatay faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika intaa dabadeed intii diyada la kala qaatay oo ku intuu diya qaato haddana wax dila falahu kaasi muctadigaasi xadgudbahaasi falahu kaasi cadaab cadaab buu leeyahay falahu kaa waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkoo aliim xanuun badan amba waa xanuuntii walakum waxaa idinku sugnaaday fi lqisaasi qisaasta waxaa idinku sugnaaday xayaatun nolol baa idinku sugnaatay waa raadica oo qofku markuu ogaado hadduu wax dila in la dilayo wuu joogsanaya idan markaa dadku way badbaadayaan walakum waxaa idinku sugnaaday fi lqisaasi qisaasta waxaa idinku sugan xayaatun nolol yaa ulilalbaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahaw alalbaabu waa jamcu lubbin wahuwa alcaqlu yaa ulilalbaabi caqliyada kuwa u saaxiibka ahaw kuwa caqliga lahaw nolol baa idinku sugan ah, taasaana ilaahay idin jideeyey subxaana wa tacaala lacalakum tattaquun likay tattaquu si aada u dhowrsataan oo ilaahay aada uga baqataan subxaana wa tacaala ayaa ilaahay idinku jideeyey ma arkaysaa qisaastaasi si aad isu ilaalisaan marka attaqwaa macnaheedu waxa weeye waa magac wuxuu koobayaa daacada ilaahay samayntiisa daacada ilaahay oo la sameeyo iyo waxyaabaha munkaraadka ahoo laga tago wey kutiba waxaa lagu farad yeelay lagu waajibiyey calaykum korkiinna xaalay ahaatay idaa xadara markuu ku yimaado waxaa lagu waajibiyey axadakum midkiin hadduu ku yimaado almowt mowtku haddii uu ku yimaado in taraka hadduu ka tegayo qofkaasi khayraa maal waa ijmaac khayrkan inuu maal yahaye alwasiya dardaaran baa lagu waajibiyey uu dardaarmo kutiba waxaa lagu waajibiyey calaykum korkiina waxaa lagu waajibiyey idaa xadara hadduu ku yimaado waxaa lagu idaa xadara hadduu ku yimaado axadakum midkiin almowt mowtku hadduu ku yimaaday ka muuqdaan calaamadihii tegiddu in taraka haddii uu ka tegayo qofkani khayra maal hadduu ka tegayo waxaa lagu waajibiyey alwasiya dardaaranu u dardaarmo lilwaalidayni labada waalid iyo waalaqrabiina kuwa qaraabadiisa ah ee ugu dhow waalaqrabiina kuwa ugu dhowaansho badan bilmacruufi inuu ugu dardaarmo aayaddani waxay ka hadlaysaa farid laysfaray wasiyada dardaaran in loo dardaarmo labada waalid iyo qaraabada haddaba culimmadu waxay leeyihiin xukunkan dardaarankan aayaddani ay tilmaamayso waalidka iyo qaraabada in loo dardaarmo waxay ahayd waajib intii aanay soo degin aayadaha dhaxalku laakiin markay aayadihii dhaxalku ay soo degeen ee waalidkii ilaahay sheegay inuu dhaxalka ilmihiisa wax ku leeyahay aayaddan xukunkan waajibka ahaaye in loo dardaarmo waa la nasakhay oo waa la laalay waxaana lagu nasakhay aayat lfaraa'id waayo qadarka uu helaya dhexalkaa u qadaran ma arkaysaa kaasaa u qadaran laakiin waagii hore ayay waajib ahaan jirtay in loo dardaarmo waxaa kaloo mufasiriintu ay sheegaan waalidku markaanu dhaxalka wax ku yeelanaynin in isaga laftiisa ay waajib tahay in loo dardaarmo xaaladuu waalidku dhaxalkaaga ka qaadayabaa jirta wey walciyaadu billaah waa hadday dee labadaada waa laba kaafir noqdaan weeyaan hadday gaaloobaan amba qofka la dhaxlayo dilkii oo kale waxaabii ka hortaagnaa amba waalidkaaga uu yahayba mid addoon ah la addoonsanayn taa markaa waa ijmaac oo layskuma khilaafsano in loo dardaarmayo waalaqraabiin waxaa kale loo dardaarmi karaa markaanay dhaxalka waxba ku lahayn laakiin qofku haddii uu dhaxalka wax ku leeyahay wax gaara looma dardaarmi karo laa wasiyata liwaarihiin ma arkaysa xaaladdan qofku ku jiro mowt geerida amba dariiqeeda uu marayo oo arrin aan habboonayn wey allah wuxuu leeyahy subxaanahu wuxuu yidhi rabbi xaqa jumladaa hore dhan bu adkeynaya waa xaqa alla wuu sugay daalika ka xaqaa sugid ayaa ilaahay sugay oo waajibiyey dardaarankaas cala almuttaqiina baana ilaahay ku dul sugay kuwa muttaqiinta ilaahay ka baqa subxaana ee faman qofka badala dooriya amba bedela hu damiirku wuxuu noqonayaa aliisaa dardaaranka faman badala qofka dooriya hu dardaaranka bacdamaa samica intuu maqlay dabadeed hu dardaaranka uu maqlay qofka bedela ee wax ka dooriya fa innamaa iimuhu doorintaa dembigeedu cala aladiina kuwii korkooda ayuunbay tahay yubadiluunahu dooriyey maaragtay dardaarankee bedelay markaa damiirka hore bedelahu iyo samicahu labaduba waxa u noqonayaan dardaaranka alisaa ismuhu damiirkana wuxuu noqonayaa tabdiilka doorinta ma markaa sidaan dheh faman qofka badela dooriya hu dardaarankii bedela isagoo dhegaysanayay buu dardaarankii qofku dardaarmay bedelay bacdamaa samica intuu maqlay dabadii dabadeed hu dardaarankaasi intuu maqlay dabadeed qofka bedela فإنmaa ismhu y fainamaa ismu tabdiili bedelidda amba doorinta dembigeedu cala aladiina kuwii korkooda ayuu yahay yubadiluuna dooriyey ee bedelayahu dardaarankaas ina allaha alla samiic allah maqlaya subxaanahu wa tacaala weeye ka dardaarmaya kii loo dardaarmaya calim waa allaha cilmiga badan wey faman khaafa qofka uga baqa faman min muusin mid dardaarmaya min muusin mid dardaarmaya janafa leexasho qofkii oo dardaarankii ayaad aragtay inuu xadgudub ku samaynayo waa jaahil marka waxaa laga yaabaa inuu ujeedo kale ujeedo maalkiisa oo dhanba cid aan ehel u ahayn uu iska siinayo si uu guuldarro ugu rido amba u qadiyo dadka dhaxalkiisa lahaa faman khaafa qofka uga baqa min muusin mid dardaarmaya janafa iilasho muusinga waa mid dardaarmaya janafa iilasho amba leexasho aw amase ihma uga baqa dembi oo waxaan munaasib ahayn ba maalkiisa u dardaarmaya oo dabadeed fa aslaxa hagaajiya kii loo dardaarmaya iyo kii dardaarmaya dhexdooda fa aslaxa hagaajiya dhexdhexaadiya baynahum ayaga dhexdooda kii dardaarmaya iyo kuwii dhexalkiisa la-aanba kuwu dardaarmayay falaa ima dembi calayhi korkiisa ma ahaanin falaa ima calayh dembi korkiisa ma ahaan ina allaha lagafuur allah dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh wey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow kutiba waxaa lagu farad yeelay calaykum korkiinna xaaluu yahay asiyaamu soomid ayaa laydinku farad yeelay ayaama Ah, kutiba waxaa lagu waajibiyey calaykum korkiina xalaytay asiyaam soomitaan baa laydinku farad yeelay kamaa kutiba sidii loogu waajibiyey oo kale cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey haye xaggay markaa iskaga mid ka tahay soomkeenna iyo kuwa hore soomkoodo maxagga wujuubka min naxiyat alwujuub oo se waajib inoogu tahay buu oo soddon cisho sida ilaahay noogu waajibiyey bay iyagana waajib ugu ahayd mise xagga sifada oo waxaynu ka soomayno iyo maaragtay saynu u soomayno ayay ula imanayeen kullun qiila saddexdaba waa la yidhi waalcilmu cinda allah kamaa kutiba sidii loogu farad yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyay oo kale ayaa laydinku waajibiyey lacalakum tattaquun likay tattaquun si aad ilaahay uga baqateen subxana wa tacaala ayaama maxaa lagu nisbiyey haddaba ayaama ay fii ayaamin marka wax lagu nasbiyey daraf ay tahay amaba waaba mafcuulo asiyaamu soomid baa laydinku waajibiyey ayaama maalma aada soomtaan maalmahaasoo macduudaat la qadaray macduudaat la tiriyey yar fara ku tiris ah amba suumu sooma ayaama maalma sooma macduudaat la qadaray oo yar فمن كان qofka ahaaday منكم xaaluu idinka idinka mid yahay مريضا mid buka aw amase calaa safar safar korkii ahaaday ee markaa iska afura fa calayhi korkiisa waxaa ah cidda tiro ayaa korkiisa saaran uu qalleeyo oo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara faman kaana qofku ahaaday minkum xaal uu idinka idinka mid yahay mariida mid buka ow amase calaa safar safar korkii ku sugan ee markaa afura fa calayhi korkiisa waxa saaran cidda tiro ayaa saaran uu qalleeyo oo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale oo ramadaanba ahay wa cala aladiina kuwii korkooda waxa saaran yudiiquuna awoodahu soomkana fidya baa saaran cunta siinbaa fidyatun baa saaran isfurasho dacaamu miskiinin ah miskiin cunta siintii ah amba hiya iyadu dacaamu miskiinin markaa iyagoo kale siday u saaran tahay mufasiriintu waxay culimmadu leeyihiin arrintani waxay ahayd bilowgii ma arkaysaa soomka ayay ahayd ma arkaysaa bilowgii soomka ayay ahayd markaa dee qofku haddii uu kari karana waa uu soomi jiray haddii aanu kari karayna miskiin ayaa wax quudin jiray markii dambe khiyaarkaasi waa la nasakhayoo ilaahay wuxuu ku nasakhay subxaanahu watacaala in la soomo ayaa ilaahay maaragtay uu ku nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu daasaa lagu nasakhay waa ciddii awoodu leh dabadeeto khiyaarkii wuxuu u soo hadhay ciddii aan awood lahayn masale odaygii gaboobay iyo islaantii iyo tii umush ahayd iyo tii xaamilada ahayd iyo qofka buka xanuun aan bogsasho lahayn mufasiriinta qaar baad la yaabaysaa waxay qadaraan xarfu laa wallaahu aclam oo maalan wacala aladiina kuwa yudiiquunahu ay laa yudiiquunahu aan karaynin anagu ma garan markaa laada fidyabaa saaran macnuhun bay ka dhexdeen baan umanay ayay ka ayay ka laaxideen baan odhan jeeday ayuun bay ka dhexdeen fidyabaa saaran isfurasho dacaamu miskiinin miskiin cunta siintii ah maalin walba inuu miskiin cunto siiyo qadarka uu siinayo waa isu khilaafsayn mufasiriinta laakiin waan baarintii unaad balkiso wey faman tadawaca qofka siyaadsada khayra bikhayr siyaadsada ee kordhiya fahuwa tadawucu fahuwa ay siyaasashadaasi khayrun lah kii isaga ukhay khayrun kii u khayr badan weeye lahu qofka wa an tasuumuu inaad soomtaan ay wa sawmukum mubtadaa halkaa ka dhalaalinaysa wa an tasuumuu ay wa sawmukum soomitaankiina ayaa khayrun u khayr badan lakum idinka in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa ogsoon soomka ayaa idin khayr badan wey xaasilu marka la soo ururiyo aayadee cala aladiina yudiiquunahu naskhigan la laalay haabit wuxuu ku yahay qofku markuu saxiix fayow yahay muqiimna uu yahay waajib bay ku tahay fama shahida minkum shahra falyasumhu baa lagu nasakhay amaa odaygii gaboobay iyo xaamilada iyo tii naaska ilmaha siinaysa iyo wixii lamida iyagoo fidyadaasi iska bixinay shahru ramadaana ay tilka maalmahaasi laydin yidhi sooma shahru ramadaana ramadaan bisheeda weeye shahru ramadaan ramadaan bisheeda weeye khabar baan ka dhignay moogta tilka macnaa maalmahaasi shahru ramadaana ramadaan maalmaheedii weeye alladii shahriga unsila la dejiyey fiihi isaga dhexdiisa la soo dejiyey alqur'aan qur'aanka la soo dejiyey hudaa xaala kownihi haadiyaa xaaluu yahay qur'aankani hanuun amba kii hanuuna linaasi dadka wa bayinaatin xaaluu yahay qur'aankaasi oo min alhudaa hanuunka ka mida iyo wlfurqaan min albayinhudaa hanuun ah walfurqaani ah kala saarida ee marka aladii unsila fiihi lqur'aan laba qowlun baa ku jira culimada markaad eegto qowl waxay leeyihiin soo habeen baa kaasaa la soo dejiyey bisha ramadaan ayaa bijumlatin waaxida loo soo dejiyey bay yidhaahdeen dabeetan la keenay meesha soka qowlka kale wuxuu odhanayaa soo dejinta qur-aanka ayaa bilaabantay habeenka leylatulqadriga ma arkaysa qowl baa ku jira walcilmu cinda allah shahru ramadaana waxaad moodaa qowlka dambe inuu xoog badan yahay inuu habeenkaa bilaabmay alladii unsila la soo dejiyay fiihi lqur'aan hudaa xaaluhu hanuunku yahay qur'aankani hanuun linaasi dadka u yahay wabayinaatin xaaluu yahay min alhudaa walfurqaan uu yahay ee faman shahida qofka xaadira ee minkum idinka idinka mida ashahra xaadira isagoo degan falyasumhu ha soomo waman qofka kaana ahaaday mariida mid buka aw amase calaa safar safar korkii ahaaday facalayhi korkiisa ciddatun baa ah min ayaamin ah maalma uu qalleeyo oo khara kale yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa bikum idinka wuxuu idinla doonayaa alyusra furayd walaa yuriidu bikum rabbi idinlama doonayo alcusra culays ilaahay baana sidaa idin jideeyey inaad maalmahaas soomtaan facala daalik maxay kale iyo walitukmilo inaad ka taam yeeshaan alcidda tirada inaad maarata dhammaystirtaan ilaahay muxuu jidaya malmakale inaad qaraysaan inaad soomkii dhammaystirtaan iyo wali inaad alla xustaan iyo wali tukmilo inaad dhammaystirtaan alcidda tiradii laydinku waajibiyey iyo wali tukabiru inaad weynaysaan allaha alle inaad ku weynaysaan calaa maa hadaakum ay calaa hidaayatihi alla hanuunintiisa iyaakum idinka idin hanuuniye inaad ku weynaysaan calaa maada masdariya calaa maa hadaakum ay calىa hidaayatihi hanuunintiisa iyaakum idinka u idin hanuuniyey walacalakum tashkuruun iyo walikay tashkuruu inaad shukridaan ood ilaahay u mahadnaqdaan waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan nebi muxamedow cibaadii addoommadaydu canii aniga hadday ikaa weydiiyaan oo yidhaahdaan rabbi sidaa ayaan u barinaa fa innii anigu qariib kii dhow baan ahay oan u dhowahay baa rabbi waan aqbali dacwata daaci ka ibaryaya baryadiisa dacwata daaci ka ibaryaya baryadiisa waan aqbali goorma idaa dacaani marka uu ibaryo wa dadka iimaanka leh ee falyastajiibuu lii anigana ha i maqlaanoo ha i ajiibaan waliyu'minuu bi ha i rumeeyaan lacallahum yarshuduun likay yarshuduu si ay u hanuunaan uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey laylata asiyaami habeenada soomka waxaa laydin xalaaleeyey arrafat galmo ayaa laydin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad u galmootaan rukso ayay ahayd oo bilowgii hore ee maaragtay islaamka qofku haddii uu afuro ma arkaysaa hadduu qofku habeenkii afuro ou gaadho waxaa u xalaal ahaa inuu wax cuno waxna uu cabo iyo jimaaca ilaa salaada cishaa'i haddaanu salaada cishaayo horteeda aanu seexan hadduu se markaa salaada cishaa in la tukado ayaa cuntada iyo cabidda iyo kelmadu intaba ay xaaraam ka ahayd ilaa gobolka dambe uu dhaco uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey laylata asiyaami habeenada soomka waxaa laydin xalaaleeyey alrafathu galmo ilaa nisaa'ikum haweenkiina u galmootaan hunna haweenku libaasun dhar bay yihiin lakum idinka idin yihiin hunna haweenku libaas waa dhar lakum idinka ayay hu inu idin yihiin wa antum idinkuna libaas dhar ayaa u tihiin lahunna haweenka calima allaahu alla wuxuu ogaaday oo sidaa rabbi u nasakhay xukunkaa hore annakum kuntum takhtaanuun inaad khiyaamayn doontaan anfusakum inaad khiyaamayn doontaan oo ragalmada doonaan calima allaahu alla wuxuu ogaaday أنكم kuntum takhtaanuun inaad khiyaamayn doontaan anfusakum oo fataaba rabbi waa uu ku soo noqday calaykum korkiinna wacafaa cankum waana idin saamaxay oo arrintaasuu idinka dhaafaya kuwii ay ka dhacday qaladba ee fal'aana hadda baashiruu u galmoodahunna haweenka wabtaquu ka doona maakii ka doona kataba allaahu alla qoray lakum idinka ubadka doona oo dee meesha galma karaya ujeedadiinnu yay noqon wa kuluu cuna washrabuu cabba xataa yatabayana ilaa uu caddaado ee yadhara ilaa uu caddaado lakum idinka idiin caddaado alkhaydu liidka oo waaga maaragtay alkhaydu liidka alabyadu caddi ilaa uu idinka muuqdo min alkhaydi liidka alaswadi madow waa habeenka eh oo liidka oo min alfajri ah marka min alfajri alkhayd alabyad bay ku caddahay wa kuluu cuna washrabu caba xataa yatabayana ilaa uu idinka muuqdo lakum idinka alkhaydu liidka alabyadu caddi waaga ah min alkhaydi liidka uu idinka caddaado alaswadi madow waa habeenka ee min alfajri ah uma atimuu taam yeela soomka taam yeela ilaa habeenka laga gaadho walaa tubaashiruu ha u galmooninahunna haweenka walxaal antum idinku caakifuuna kuwii ku nagi aad tihiin fi lmasaajidi ku nagi waa ictikaafkii moogtahay waa inaan loo dhowaan haweenka galmadoodii ma jirto tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduuddiisa ayay tahay taa alla soo sheegay lama dhaafaan lama gudbaan lamana siyaadan karo ee falaa taqrabuu ha u dhowaaninahaa xuduudda ilaahay inaad dilaacisaan kadalika alamru arrinku kadalika sidaa weey sidaa laydin sheegay subxaana wa tacaala yubayin allaahu alla wuxuu amba kadalika sidaa rabbi idinku caddeeyey aayaadkiisa hore ayaa yubayin allaahu alla ugu caddayn doonaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka lacalahum yattaquun si ay alla uga baqaan subxaana wa tacaala walaa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiinna ha iska cunina baynakum dhexdiinna bilbaail baail ha ku kala cunina walaa taakulu ha cunina amwaalakum maalkiinu naga dhexeeya laga dhigayaaye amwaalakum xoolihiinna ha ku kala cunina baynakum dhexdiinna bilbaaili ha ku kala cunina waa tudlo ha gaadhsiinina bihaa ha u tuurina bihaa maalkaasi ila alxukaam kuwa wax xukuma si aad qofka maalkiisa xukun ugu xalaalaysato intaad ku qabsato dabadeeta xukunkii xaakimku uu ku xukumay maanaanad laha inaad cunto amaba rishwa iyo laaluush wa ay walaa tudluu ha gaadhsiinina bihaa maalkaasi ila alxukaami ha u tuurina si ay idinku xukumaanoo marka aad u xalaalaysataan litaakuluu si aad u cuntaan fariiqa qayb min amwaali innaasi dadka xoolahooda ka mida ah bilithmi dembi si aad ugu cuntaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogsoon tihiin marka xukumka maalka lagu xukumay xukunkaasi waxba ka dhigi maayo xalaal allah wuxuu ihi subxaana yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can ilahilla bilaha ayay ku weydiinayaan oo dayaxa soo baxaya qul waxaad tidhaahdaa nebigow hiya biluhu mawaaqiitu waa xilliyo linnaasi dadka u sugnaaday iyo walxaji u sugnaaday oo xajkana ay ku garanayaan iyaguna ay dee ku macaamilayaan oo mushahar iyo kiro iyo wax la mida ah ay ku kala qaataan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can alahilla waa jamcu hilaal waa dayxu markuu bilowga yahay weeye marka hilla waxa loo jamciyay dee bil walba uu soo baxaya qul waxaad tidhaahdaa hiya biluhu amba hiya bishu mawaaqiitu waa xiliyo linnaasi dadka u sugnaaday iyo walxaja walaysa ma ahaanin albiru wanaagu imika ismi buu u qaatay ma ogta walaysa albiru birigu amba wanaagsaba falidu ma ahaanin bian ta'tuu inaad kaga timaadaan albuyuuta guryaha inaad kaga timaadaan min duhuurihaa xaggeeda sare amba dhabaradeeda inaad kaga timaadaan ma aha maaragtay wanaaggu walaakina ha yeeshe albira wanaagga iyo samafalidu biru man qof samafalidiisa weeye itaqaa alla ka baqay subxaana wa tacaala ama arkaysaa oo waatuu kaga taga albuyuuta guryaha kaga yimaada min abwaabihaa albaabadeeda wataquu llaha alla ka baqa lacalakum tuflixuun si aad u liibaantaan mufasiriinta qaarkood aayadkan markay fasirayeen waxay leeyihiin guryahan xagga lagaga imanaya waxa iska ah inse bukhaarigu uu warinayo maaragtay dadka qaarkood baa markay xarmadaan jaahiliyaddii markay ku jireen guryaha xagga dambe ayay ka soo kori jireen markaasaa ilaahay uu tan soo dejiyey culamada qaar waxay leeyihin nimanka ansaarta iska yaqaano ninku markuu xarmado xajka isagoon gaadhin hadduu gurigiisa ku soo noqdo waxa uu samayn jiray xagga dambe uu ka soo kori jiray waxay diidanaayeen ma arkaysaa in saqafku amba iyaga iyo maaragtay samada inay wax dhex maraan ayay diidanayeen marka xagga dambe dayrka intuu ka soo dhacu daaradda istaagi jira hadduu guriga waxuga baahan yahay halkaasi wax ka qaadan jiray ma ogta culimmada qaar baa leh arrinta waxaa loo jeedaa qadiyad kale oo waxa weeye dumarka waxaad uga timaadaan halkii marinku ahaa oo meel aan meesha ahna kaga imanina waa lagu fasiray mar kale waxa la leeyahay cidda wax weydiinaysaan cidda ahlu cilmiga waa inay noqoto eh, ha noqonina kuwa caamada wax weydiiya wayasaluun mar rasuulkii baa laga hadlaya saddexda qowl bay ku jiraan walaysa albiru ma ahanin maaragtay samafalku bian ta'tuu inaad kaga timaadaan albiyuuta guryaha min duhuurihaa dabaradeeda xagga sare inaad ka soo dhacdaan walaakina albira ha yeeshee biriga iyo wanaagu biru man qof wanaaggii weeye amba samafalidii weeye itaqaa laka baqay waatuu kaga kaalaya albuyuuta guryaha min abwaabiha arrimaha xaggooda un kaga kaalaya wataqullaha ilaahay ka baqa lacalakum tuflixuuna si aad u liibaantaan waqaatiluu la ku dagaalama la dirira fii sabiili illaah ilaahay dariiqiisa kula dirira aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya saddex tafsiir baa ku jira waqaatiluu fii sabiili illah alla dariiqiisa kula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya oo iska daaya kuwa aan dagaalami karin oo habraha iyo ciyaalka iyo ka raahibka sawmacaada iskaga jira intaba iska daaya taas waa lagu fasiray mid kale wuu yahay aladiina yuqaatiluunakum rasuulku intuu madiina joogay kafarada inta la dagaalantuun buu la dagaalami jiray tafsiirkaana waa lagu fasiray tafsiir saddexaad buu odhanayaa tahyiij baa loo jeedaa muminiinta lagu kicinayaa la walaa tactaduu hana xadgudbina ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbe waqtuluuhum laaya xaysu saqiftumuuhum meeshaad kaga adkaataanba xaysu saqiftumuuhum halkaad kaga adkaataanba ku laaya amba xaysu saqiftumuuhum meeshaad ka heshaanba waakhrijuu ka saara hum kuwan mushrikiinta ah min xayu akhrajuukum halka idinka saareenna ka saare min xayu akhrajuukum waalfitnatu gaalnimada ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka walaa tuqaatiluu ha kula dagaalamina hum ayaga cinda almasjidi masaajidka agtiisa ha kula dagaalamina alxaraami xurmada leh oo markay joogeenoo dee ma banaanayn asaxu laqwaal wey xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinkula dagaalamaan fiihi masaajidka dhexdiisa fain qaataluukum hadday idinla diriraan fi lmasjidi faqtuluuhum laaya kadalika sidaasi ayuu kale ayuunbuu yahay jazaau lkaafiriin kuwa kaafiriinta abaalkooda fain intahaw hadday joogsadaan fain intahaw hadday ka joogsadaan kufriga fa ina allaha alle hafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim ee naxariista badan leh waqaatiluu la dagaalama hum ayaga xataa laa takuun ay likay laa takuun xataadani tii tacliiliyada ahayd wey waqaatiluu la dagaalama hum ayaga xataa laa takuun ay xataa laa tuujada si looba waayo fitna fitnaba si aanay u dhicin xataa laa takuun si aanay uba ahaanin fitna fitnaba si aanay u dhicin oo gaalnimo iyo xumaani ula dirira oo wayakuuna si uu u ahaado waliyakuuna si uu u noqdo addiinu ay ay daaca daacadu si ay ugu ahaato adeecitaanku lilaahi alleh si uu ugu noqdo fain intahaw hadday joogsadaan falaa cudwaana colaadini may ahaanin ilaa cala aldaalimiin kuwa daalimiinta ah korkooda mooyaane ashahru bisha alxaraamu xurmada leh waa bilaa ashharulxurumka ah oo aan la dagaalami jirin ma arkaysaa sida nusuulka mufasiriinta ula noqon doontaa bishahri unbay u sugnaadeen alxaraami xurmale oo bilaha sharulxurumka ah ku jirtaan hadday idinla dagaalamaan amba iyagu xurmadooda dilaaciyaan idina jeexa ashahru bisha alxaraamu xurmada leh oo bilahay afarta aaye bishahri unbay u sugnaatay alxaraam oo bil leh hadday kula dagaalamaan adiguna la dirin والحرمات وحيابها احترام كود واجب كيها الحرمات وجمع الحرمة والحرمات وحيابها احترام كود واجب كيها إن لا إلاليا أي واجب كتاي قصاص كوا إسودك موي قصاص وكوا إسودك ما وبالحرمة لها دي لا تلاعي أدقنا دلاعي وي قصاص فمن اعتدى قفك حد قدبة عليكم كركينا قفك كحد قدبة فاعتدوا إذا هناك حد قدبة عليه إساقة bimili maa kii oo kale kula xadgudba ictadaa uu xadgudubka ku sameeyey calaykum korkiina factaduu ku xadgudba calayhi isaga korkiisa bimili maa kii oo kale uun ictadaa uu kula xadgudbay calaykum korkiina wataquu allaha alla ka baqa waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa inuu hadiya jeeraale alla las jiro waanfiquu bixiya maalkiina fii sabiili illaah ilaahay dariiqiisa ku bixiya walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum ay aydiyakum bada ayaa sila ah walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum lafihiinana ha ku ridina ila tahluka halaagsamid waa masder ma ogta markaa badu waa sila walaa tulquu ha ku ridina aydiikum gacmihiinna ha ku ridina ila tahluka ila tahluka halaag ha ku ridina macnaa haysalaagina wey wa axsinuu samafala ina allaha alla yuxibu kii jecel weeye almuxsiniina kuwa samafala eh aayaddani waxay ku soo degtay baa la yidhaahdaa nafaqada ma arkaysaa oo waa kii maaragtay aslam abi cimraan markuu ka hadlayay kunaa bilqustantiniya ahlumasrna markaa cuqbat bni caamir ayaa dee waa madax uu ahaa ahlu shaamna yaziid ibnu fadaala ibnu cubayd markaa waa markii madiinadii magaaladii weyneyd ee room markay ka soo baxeen safka xoogga leh nin muslimiinta ka mida ah waa kii isku qaaday cala room ilaa safkooda uu galay dabadeed dadkii baa ku qariyey subxaana allah alqaa biyadihi lataaluka abu ayuub saxaabigaa la odhan jiray baa yidhi ayuha annaas inakum latata'awaluuna hadihi alaaya calaa gayri ta'wiil tafsiirkeeda waxaan ahayn baad ku fasiraysaan wainamaa nasalat fiina macshar alansaar ina lamaa casa allahu diinahu wakahura naasiruuhu قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية marka waxa weeye nafaqada ha ku bakaylina bixiya ilaahay dariiqiisa sida kalena dee waa u noqon karaysaa muuqda wa atimhu taam yeela alxaja xajka taam yeela iyo walcumrata cumradaba u taam yeela lilaahi alla dartii fain uxsirtum haddii laydinka hor joogsado oo xaramkii calow idinka hor joogsado amba cudurba fain uxsirtum haddii laydin xabiso fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday mastaysara wixii sahlanaaday oo min alhadyi ah ayaad gowracaysaan walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyadiinnana ha xataa yabluqa ilaa uu ka gaadho alhadyu hadyiganaad gowracaysaan ilaa uu ka gaadho maxilahu halka uu ku xalaaloobayo maxilahu halka uu ku xalaaloobayo macnaha waxa weeye adigoo xajay xarmaday haddii cadow ku hor joogsado amba canuuba uu ku horjoogsado dhaafi weydo halka aad dhaafi weydo ee cadowgaasi kugu hor joogsaday ayaad ku xalaaloobaysaa markaa labay ku taagantay hadiga inaad dirto ood ogtahay hadigu inuu beedkii gaadhayo markuu beedki gaadho inaad xalaalowdo oo dee maryi ixraamka iyo wixii ku reebanaay o dhan aad iska samayso iyo goobta lafdigeedaba inaad hadigaaga ku gowracdo sidii xudaybiya ka dhacday oo kale imaamu shaaficina uu qabo markaa waa u noqon doontaan kutubta fiqiga ixsaarku markuu dhaco fa in xusirtum haddii laydin hor joogsado فعليكم كركينا وحا أمستيسر وحي سهلا نادي أو من الهدية نفر يا قورع ولا تحلقوها حيرين رؤوسكم مدحيدين حتى يبلغ إلى وكقاراء الهدي محله ألكم كحلالو به فمن كان قفك هذا منكم حالو إذ كمدي مريضا مدبكا أو أمس به إساقا أي كسقناتو أدن ببي من رأسه مدحا أي كسقناتو مدحا يتير كشو أما مدح وريربا دبالة مدحا حيرة فعليه كركيس فدية بها إسبراشو من صيام أه الصومة aw amase sadaqatin baa ah uu wax sadaqadaysto aw amase nusuk waxa ah gowracbaa korkiisa ah intaa kolba kuu kari karaayo ayuu samaynayaa wey waa qofka haddii uu xiirto ma arkaysaa taasi ay ku dhacdo waad garanaysaan saxaabigii maaragtay isagoo injirta faraha badan ee ka daadanaysay dhibtay rasuulka ula yihiin ma og tahay marka awdani labada kolba kuu qaato ayaa ku filan ma og tahay waa takhyiir ayaa culimadu leeyihiin hadduu doono wuu soomaya hadduu doonana sadaqad buu bixinayaa oo saddex galaan buu saddex saac buu bixinayaa oo miskiin walba nisfi saac buu siinayaa haddii uu doonana maaragtay neef adhiya ayaa uu gowracayaa ma ogtahay kaasuu gowracayaa la imanayaa kolba kuu doono ayuu samayn karayaa ma ogtahay kaasaa korkiisa saaran baa la yidhi subxaana faidaa aamintum haddaad aamin noqotaan markaad aamin noqotaan faidaa aamintum markaad aamin noqotaan faman tamataca qofka ku raaxaysta bilcumra cumradiisa ila alxajina ugu raaxaysa ilaa xajuu ka gaadhayo ila alxaj ilaa uu xaj ka gaadho iska xalaalooba fa korkiisa waxaa ah wixii sahlanaaday oo min alhadyi ah masaladani waxay ku saabsantahay masalada tamatuca la yidhaahdo tamatucu laba qaybood buu qaybsamay tamatuca midkood waxa weeye qofkiibaa xajay bilahan ayuu xajay maaragtay xajku ayuu xajay ma og tahay markuu xajay cumradii uu xidhay maalan laba siyaabood weeyaan midna tamatuca khaaska ah baa la yidhaahdaa midna tamatuca caamka ah baa la yidhaha qofkii baa mutamatucayoo intuu cumro iska xidhay cumruu xidhay maalan ambaycyada iyo xajkiibuu mar wada xidhay axrama bihimaa oo axrama bilcumra awalan amba cimradii iyo xajkii wada socdu mar wada xidhay amba cumradoo keliyuu xidhay dabadeeto markuu labadoodiiba markuu cumradii dhameeyey dhammaysto xajkii ilaa xajka uu ka gaarayay halku dee iska ahaan lahaa qof muxrima oo muxrim dee joogto ku noqon lahaa ayuu xalaaloobay marka dee iska xalaaloobaysaa wax kasta oo aan ku banaanayn baad samaynaysaa maalan imika oo kalead xajsay tusaale ahaan maalan waxaad doonaysaa inaad sanadkan xajto imikaad sii cumraysatay cumradii markaad tagtay dee shuwaal baad ku jirtaayo ilaa laga gaadhayo ayaami xajka miyaad sidan karta muxrim kuma jiri kartid oo waxbaa maaragtay marka waad iska xalaaloobaysaa idan markaa taasoo dhacdo dhacdada xalaalowdo aada xalaal noqoto waxaa waajibka ku saarani waa xukunadan ilaahay inoo sheegay wey tamatucu sidaa wey faman tamataaca qofka iska raaxaysta bilcumra ku raaxaysta intuu cumradii xidhay dabeete iska xalaalooba ila alxaj ilaa intuu xaj ka fa calayhi korkiisa waxa ah mastaysara wixii sahlanaaday oo min alhadyi ah neef buu gowrac faman lam yajid qofka waayana fa calayhi korkiisa waxa ah صiyaamu ثaلaaثaةi أyaami maalmo saddexa soomidoodba ah ka kala saari facalayhi korkiisa waxa ah صiyaamu ثaلaaثaةi أyaami maalmo saddexa soomidoodbaa korkiisa saaran fi lxajka uu ku soomo wa sabcatin facalayhi korkiisa waxa ah maara صiyaamu sabcatin toddoba soomidoodba ah idaa rajactum markaad u naabataan ilaa bilaadikum tilka taasina saddexda iyo toddobadu casharatun toban weeye kaamila buuxa daalika xukunkaasi tamatucu walla madaahibta isku khilaafsan daalika tamatucu liman buu u bannaan yahay liman buu u sugnaaday lam yakun aanu ahaanin ahluhu ehelkiisu xaadirilmasjidi masaajidka kuwii degan alxaraami xurmada leh axnaaftaaba qaba inaanan tamatuc ba la iimanan shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin daalika xukunkan hadyiga iyo soomka iyo wixii la mida ah, xukunkaasi liman qofbuu u ahaaday lam yakun aanu ahaanin ahluhu ehelkiisu xaadirilmasjidi masaajidka kuwii degan alxaraami xurmada leh ee reer maka hadday sameeyaan iyaga xukunkani ma saara wey labada tafsiirba way jira daalika ishaarada ayaa mar waxay ku dhacaysaa tamatuca oo tamatucu wuxuu u banaan yahay ciddii aan reer maka ahayn binaan calaa madhab ish xanaaf qolo kalena waxay leeyihin maya waxyaabaha ka dhalanaya tamatucu waxay ku gaar yihiin cidda aan reer maka aan ahayn والعلم عند الله واتقوا الله إلهي كبغوا وعلموا أقاذا أن الله ألا شديد العقاب عقاباتك ربي إنو يهي سبحانه الحج حجك أي وقت الحج مضافك وين تغدش وقت الحج حجك حل جيسو وقت الحج إذا سوى صدى بقان موتى مبتدأ خبركم الحج حجك أشهر بلوي أي وقت الحج حجك حل جيسو أشهر وابله بلها سو معلومات لا يقانه iminkaynu ku jiraa shuwaal dilqacda iyo tobanka dilxijo weeye ee faman farada qofka ku waajibiya fiihinna bilahaa dhexdooda naftiisa qofka ku waajibiya alxaja ku waajibiya falaa rafata jawaabtii shardiga weeye falaa rafata galma ma ahaan waa inaanu samayn xaaraam weeye walaa fusuuqa faasiqnimana ma ahaanin walaa jidaala muranna ma ahaanin fi lxaj xajka intaba ay falaa yarfud falaa rafasa galma ma ahaanin ma banaana walaa fusuuq faasiqnimana ma ahaanin xataa xaajiga hariixin oo dhibaatayn waa min alfisqi walaa jidaalana ma ahaanin fi lxaji wamaa tafcalu waxaad samaysaan min khayrin ah yaclam waa ogsoon yahay yaclam wuu ogsoon yahay hukaa alla wuu ogsoon yahay wa tacaala watasawadu sahay qaata fa ina khayra sahay la qaato ka ugu khayrka badani attaqwa weeye ee wattaquuni iga baqa baa alla yidhi wattaquun macnaa iga baqa yaa ulilalbaab caqliga kuwa lahow wattaquun iga baqa yaa ulilalbaab caqliga kuwa lahow laysa ma ahanin calaykum korkiinna junaaxun dembi an tabtaquu ay fii an tabtaquu inaad raadsataan fadlaa macaash iyo risqi inaad raadsataan fadligoo min rabbikum xagga rabbigii ka ahaaday oo haddaa xajtaan markaa ganacsigaaga iyo waxaad doonayso waad iska bilaabi kartaa laysa ma ahani calaykum korkiina junaaxun dembi dembi idinkuma saara an tabtaquu fii qadar fii an tabtaquu dalbid aad dalabtaan fadla aad dalabtaan faa'iido min rabbikum xagga rabbiinka ah faidaa afadtum markaad ka soo dhaqaaqdaan ka soo shubmaysaan qulqulsadaadka oo kale weeye bal xilligaasa ilahay tilmaamasa daadka ay noqon doon alla dhamaanta daata faidaa afadtum markaad ka soo dhaqaaqdaan ka soo shubantaan min carafaat carafaat markaad ka soo shubantaan aad ka soo dhaqaaqdaan fadkuru llaha ilaahay ku xusa cinda almashcari mashcarka agtiisa alxaraami xurmadale ee cinda almustalifa waa buur agteed weeye ma arkaysa cinda almashcari alxaraam mashcarulxaraamka agtiisa ilaahay ku xuso halkaa ku tukada ma ogtahay ma arkaysa cinda almashcari alxaraami ilahay ku xusa musdelifa agteeda wadkuru wadkuruu xusa hu alleh kamaa hadaakum siduu allaydin haday u xusa wain kuntum waxaad ahaydeen waa mukhafafadii wain kuntum shardiya ha u qaadan wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuuninta alle horteed la min addaaliin kuwa lunsan qaar ka mida ayaad ahaydeene uma afiiduu ka soo dhaqaaqa min xayثu afaada annaasu dadku waa halkay ka soo dhaqaaqayaan arrintani waxay si gaara ah aayadani ilaahay ugu farayey nimanka quraysh la yidhaahdo xumsi baa la odhan jirayoo waxay ahaayeen ahluxaram baanu nahay markaa dadku carafaad bay u baxayaanoo halkaasa ka soo dhaqaaqayaan iyagoo carafo may tegi jireen musdelifo iska joogi jireen anagu musdelifaanu ka soo dhaqaaqayna ayaanu mino ka imanaynaa bay odhan jireen markaasaa lale war dadka waxba kuma duwanideen carafaad taga weeye carafaad iyaguna waxaanay u tegi jirin dee carafaad xaramkay ka baxsan tahay saasaanay u tegaynin uma afiiduu dhaqaaqa ka soo dhaqaaqa min xayثu afaada الnaas dadku halkay ka dhaqaaqayaan amaba musdelifaba ka dhaqaaqa qaar ku fasiray waad arkii mufasiriinta wastakfiru اllah ilaahay dembi dhaaf weydiista ina allaha alle hafuur falaa wastakfiru اllah ilaahay dembi dhaaf weydiista waayo istinaafun macna tacliil baa la yidhaahdaayo maxaad ilaahay dembi dhaaf u weydiisan waxaad u weydiisanaysaa liannahu ay ina allaha alle hafuur allaha dembi dhaafista badan ee raxim naxariista badan wey faidaa qadaytum markaad dhammaysataan manaasikakum acmaashiinna xajka fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum xusitaankiinna oo kale aabaa'akum aabbayaashin aad xustaan aad isugu faantaan siaad aabbayaashin u hadlaysaan ka dikrikum aabaa'akum ka dikrikum waa masdarun mudaafun ilaa esh faacilihi aabaa'akum taasaa mafcuulkii dhacday fadkuru llaha la xusa ka dikrikum xusidiinna oo kale aabaa'akum aabbayaasha inaad xustaan aw amase ashad si ka sii daran dikraa xagga xusida fa min annaasi dadkii waxaa ka mida man duul baa ka mida yaquulu yidhaahda rabbanaa rabbigayow aatinaana si fi dunyaa nagu sii adduunyana sii walxaal bay sidaa leeyiin maa lahu aanay u sugnaanin fi laakhirati aakhira aanu ugu sugnaanin min khalaaq dheef ay min nasiibin min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiiba ba aanay aakhira ku leeyahy kulahayd walaal bay saa yidhahdeen maa lahu aan ugu sugnaan fi aakhirati min khalaaq ay khalaaq mintaasi laah wa minhum dadkii waxaa ka mida ah, man duul baa ka mida ah. yaquulu yidhaahda rabbanaa rabbigayow aatinaa nafsi fi dunya nagu sii xasanatan wanaag wa fi laakhirati xasana waqinaa ilaahayow naga ilaali cadaaba annaar naarta cadaabteed ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin nasiib nasiib bay ku leeyihiin mimaa kasabuu kay kasbadeen xaggiisay nasiib ku leeyihiin wallaahu allana sariicu lxisaab xisaabtiisu allaha ay dhaqsato ay degdegta weeye subxaanahu wa tacaala وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك